صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب من بأسنا ذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف الفيصل وتعزم يا كريم الحكاية الثالثة عنه عن ذي النون المصري على ورiyey xikaayadan radia allahu tacaala canhu horta shali lama xikaaya hore oo hadi nuun ahaay ana xoogaa tarjumadiis waxyar anu bahbahnas ahay laakin maantaan wax ka sheegayna tarjumadiis zi nuun magaciis waxaa ahaa tawban bin ibrahim adoogiis nin nobiyas ah nubi nubi waxawaa qolo oo masabtan wa degaan sudana dhinaco waa ka degaan dadka madooga waayo no masaarida dhex jiraan ama sudan kamid ah. nin oo nubiyas ah dadka madooga tuufi waxaa la oofsaday sanada markay ahayd lama boqol afartan iyo shanti oo hijriyeeda lama boqol iyo afartan hijriyeeda ah marka shanigan oo tasawufkan in aad u horeyaas ahay waktigiis ninka uu keliyaas ahay xagga cilmiga war iyo xagga waracnimada xagga xaalada xagga adabta mar waxaa lagu khaliifada mutawakila dhihi jiray aluu soo aluu namimiyaal dhahay aluu soo namiimay marka masalaas kasoo waday markiis u galay khaliifkii mutawakil waa waaniyey danuna waniha marka mutawakilkii waa ooyey masaras uceliy cusub oo la karaameehaayo marka markaas ka bacdi mkhalifada mutawakil waxaas ahay haduu sheeg hadii ahlulwaraca agtiis lagu sheegay waa ohay waxaas dhahay hadii ahlulwarac la sheego dinuun le dinuun le kasoo qawa asdhigi jiri bis dinuun camal mujiraas dhigi jiri macnaha hase hadii oo saaftiisa o wax laga sheego unisaxagaanin hayetias a lahay gaduud nana maqaadkiisa gaduuda ku jira a lahay iyo gerkiisna ma cadeen intaasa tarjamadiis aan ka sheegen hadda xikaayadiis aan usoo naqano baynama ana asiru afdahid e nun imam danuun ilmasr radi allahu taala canhu amidana allahuma amidana biamdadi wanfaxna binafaxaat ano baynama ana asiru fi bacdi jibaali bayt almaqdas jibaasheedi qaar kamid eh anoo ku socdo id samictu sawtan aan maqlay wawa yaqul usoo i dhahaayo dahabat ilaalaamu can abdaani lkadam dadka ilaahay ukhidmeeyaan oo daacada ku dhex jiraan markasta korkoodi lahaway dhan waa ka zuulay waa ka tagay laxaw ninkaas ah, codka asmaklooya tasdahooya walahad bitaacatiyay ku mashquulsantay an الsharaabi wاطacaami hay ka mashkuulsantay wax lacawo wax lacuna be dacda ilaahay hay ku mashkuulsantay waalifat abdaanhm waay ahay ay caada ka yeelata korkooda duula اlqiyaam khiyaam dheeraasho khiyaam oo dheer bayna yaday lmanaan alcalaam ilaahay manaanka ahay calaamka ahay hortiisi la joogsado oo joogsiga lagu dheereeyo ay caado ka yeelata ay u barata korkoodii saas dhahaayo aan maqlay qaala radia allahu canhu dunun hasir ilah ka raadi ahaade fatatabbactu sawta soodkiiyaan raacay aad faidan bishaabin waxaa la kulmi aad nin dhalinyar amradan oo daama ah oo nin aad dhalinyar e weligar usadacin qad calaa wajhu asfiraanu oo wejihiisi boortay yamiinu mila lgusni idaa mayilat reeho o il ilahaayo laanta camal hadii oo daweesha ay ay iisho ay dhadhajiso so ilahaayo aleyhi shamlatun kada bizarabi go hoosgunti camal aska dhigtiya korkiisa ahaaday waukraaqati tashabakoon garabkaas saartay falam go-o kalena garabkaas saartay falama ra-aanii tawaaracanii bisijar markiis arki geedkas iu gambaday as iu dhuuntay sen u arkina faqultu lah waxaan dhahay haya lgulaam laysa jafaa min akhlaaqi lmuminin in lis gooyo in lis dheereeyo muminiinta akhlaaqdoodi ma kamid aha e fakalimni i waran waosni i dardaar fakada saajidan lilahi sujuudaas waxaas u dhacay ilaah sujuudaas dhacay wajacala yaqulu unugii dhalinyarka ahay waxaas gudagali as dhahaayo hada maqaamu man laada bika sujuudkiis dhahaa ilaas aslkoodooda hada maqaamu man laada bika inti adi kusoo magan gali maqaamkiisi waaye wastijaala bimacrifatika macrifadaadi oo magan galay waalifa maxabataka oo jeceelkaadi oo yani caada ka yeeshay fayaa ilaaha alqulub quluubta ilaaheediyo wamaa tahwiihi wixii ay koobti quluubta min jalaali cadamatika weynaantaadi jalaaladeedi oy koobti ilaaheediyo uxjubnii cala alqaadiciina lii canka dadka oo aniga oo xaggaada iga goohayaan iga xijaab dadka xaggaada iga goohayaan iyo mashquuli hayaan daacadeyda macnaha iga xijaab uma daabacani ninkii waa iga cili as dhahay falam arahu ma arkin radia allahu tacaala canhu وqala ayda waxaa siri dnun radi allahu taعala canhu baynama ana asiru bayna jibaal الsham jibaal الsham anoo ku socda dhexdoodi id ana bisheekin aan la kulmay nin do calaa talcati min alard oo meel koreer ufiindaasfuulo khasaqada xaajiba calaa caynihi kibaran yani lamadiisi goon indhigiis ay kusoo dhaceen weynaanta darteedi waayelnimada darteedi lamadiisi goon oo lamadiis indho ay kusoo dhaceen oy ka kaduuteen yani jibilk maqaarkiisi fasalamtu calayhi wasalaami faradda calaya asalaam waa iisoo celi fama jacala yaqulu waxaas gudagali as man dacaahu lmudnibuna ilahaas lakoodoya ila ya man dacaahu lmudnibuna macbuudkii oo ay waceen ay tuugeen dadkii dambaaween fawajaduuhu qariiban ay arkeen inaas u dhow yahay ilahaas u dhahoya saas ilahay kunaadihoya ya man dacaahu macbuudkiio oo ay waceen dadka oo dambaaween oo fawajaduuhu ay heleen qariiban as u dhow yahay wayaa man kasadahu zalim macbuudkii ay qasdeeno dadka oo zaahidiinta ay uqasdeen oo fawajaduu ay heleen xabiiban koas oo lajeclahaas yahay xabiibkoodi ay heleen o wayaa man istanasa bilmujtahidun macbuudkii ay weheshteen dadka dadaalayan daacada ku dadaalayaan fawajaduu ay heleen mujiiban ko ajiibaay ay heleen o uma anshan duki waxaas guda gale hadan yaqul as lahu khasaa'isu mustafuna lixubihi ikhtaarahum fi salif lazmani اkhtaarhm min qabli fidratiha khalqihi fahm wadaa'iu xikmat wabayaani walahu waxaa u sugnaaday ilaahay khasaaisuna dad oo uliya dad oo khaas ah oo khawaas ah aa usugnaadeen mustafuna loo doortay rubihi jaceelkiisi loo doortay ikhtaarahum waxaas soo doo as doortay ilaahay dadkaas oo khawaasta ah fi salif lazmaan zamankii hore askazoya zamankii hore ikhtaarahum waawaay alastu birabikum makasasdahaay oo dhahaayeen oo qaalu balaa ay dhahaayeen arwaax dhan onki soo kulmiyi waayo iko yaryaar dusha aadam aslaahay asmasaxay askasoo saari waid rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum ashad macasa waid akada waashhadahuma saas ah. aayadaasi macnaheedas oh, tilmaamaya hataa awliyada waxaa oh, jireen oh, daa dad oo oo xasuustan yani waktigaassi oo arwaaxda ilahay sulata alakurabkum qalbala ilahay daltastari waaasdahaya dhahay aniga waa waa ogaay asdahay talaamiijeeda maalintaas naga bilaaba maka zuulin anigoo iyagoo dushooda ku jiraan aan tarbiya laa aniga hagee ay kasoo gaareen aaa nabigana maxaa dhahay manaa waaadamu bayna almaai watiin meno kuntu nabiya waaadamu bayna aljasad waruux a nabi ahay hasa wati aada u hore fog marka awliya noocaas eh aa ku jiraa wa manaa wati aas eh asooti oo ilaahay astoorti shacbqaadirka maakino anaa kuntu qabla lqabl hudban mubajala haqiiqad zamanki wareey wayno ab yani aan hudbi ahay raafid walamlaak ay dawaafan malaaig warab samaan sanada rabbigeyn waa iso magacaaway ikhtaarahum min qabli fitrati khalqihi uumiskiisi kahor as ilaahay doortay khalqiga uumiskooda hore horteedi as ilaahay doort macnihi ilasii cadeeye waya qawmu wadaaci xikmatin wabayaan dad xikma lu amaaneysti waaye i bayaan lu cadeen lu amaaneystay waaye markaas ti dad oo ilaahay sirweyn asiiyi waaye dadkaas markaas dukaadkaas ku hadlay alxikaayat araabicatu xikaayada afaraad can اlأstaad abilqasim aljunayd radi allahu tacaala canhu aa laga wariyay horta waxaa kahaa isaga hadii dhamaystirno magaciis abulqasim kunyadiis waaye aljunayd magaciis waaye bin muhamed alaa daaifada e oo suufiyda sayidkoodi e waaye sayidu hadihi daaifa e ahaa imaamkoodiina waaye oo si asalkiis me meel iran hawan asalkiis as aska socday waxaasna asku dhashay dhashayaa dhahay ciraaq adoogiis waxaa dhahay waxaas geli jiray zujaaj dhafshada asgadaayi saas darteed waxaa la dhahi jiray alkawariri aa dhahi jiray adoogiis waxaas ahaa imaam junayd madhab abithor nin oo ahlulmadhab ahaay madhabkiisas fakiih ku ahaay waxaasna ka jawaawayaa usoo labaatan jir e as ifta bixiyahay as masaaisha ka jawaawaayey isagoona jooga abu abu oo joogo marka waxaas la saaxiway afkigiisa sida shakصi aslsaaxi way iyo xaras almuxaasibi iyo mohamed bin cali lkasaab dadkii waaweyna waa mashaaikiis kaas as tasawufka askubar aftigiisa oo sir shakصi iyo alxars almuxaasibi nin dhihi jira iyo mohamed bin cali lkasaab bacdigooda kitaabka oo ku imaahayana umalehaa waxaasna dhintii alahay lama boqol iyo sagaashan iyo todobadi sanada markay ahayd qaala waxaas dhahay imaam junayd حضرت املاك بعض الابdاl من الرiجاal ببعض الابdاl من النساء nimanka oo budalar kamid ene rag kamide iyo naaga oo budalar kamide oo is aroosayanan soo xaadiras dhahay arooskoodan soo xaadire naaga oo budalar oo nin budala e aroosaayo aan soo xaadira fama kana fi جamacati man xadara axad dadka soo xaadireen axad maku jirin ila وadarba byd has kastoo dadka la wacay waaye kulli awliyaala aaya ladahay imaam junaydna oo kudhex jiraa kaf kasta dahay ma ahaanin oo jamaacadaas kamida ilaa wadarb biyadi la gacantaas hawada saa asku dhifahay hawadaas saa as dhahay gacanta asku dhifahay wa akhada shayana soo qabahay fatarahu waa hooraay oo maxaa waxaasa soo qabahay hawada jawhar yaaquud iyo waxyaalahaas cambar waxyaalahaas waxyaalaha qiima le jawaahirta waaweyn hawadleysaa hasiila waxaasoo qaba hawadleysaas arooskii waa lisa jooga dadka aro oo lamada aroosoyana budalada waaye qaala junayd fadarabtu biyadi ana asaga gacantaysi isogaay anaa yeelay faakadtu zacfaraan waxaasoo abti asdaa zacfaraan fatalactu waa xoori asdaay ana qaala khadar ma khadara joogin oo waxaas alayh isalaatu wasalaam alayh as ilahay as dhahay ma kana fi ljamacati jamacada makujirin as dhahay man ahdaa af oo hadiyey ma yuslixu lilcuruusi wax oo caruuska oo usuubado gayrku adiga ahayn waxa adiga soo kawo oo soo hawada kawatiya fiican koodan kiima le maftahay wa lakin oo hadiye ahaan usuuba kara as oo qafka oo arooska lasii karo waxa adiga si adiga soo qabati waay as ana ki asig soxobtias fadiloya imam hadar jedilo sayid taaifaas aha ninkaasi alo yaqaana daaifada sufiyada sayidkoodi bu ahay waqala bacd lcaarifin waas dhahay caarifiinta qaar kamida waxay dhaheen kushiftu biarbaciina howraha afartan howrulceynan alikashfiyas dhaha alitusi ra waxaa arkaas dhahay tasaacayna fi lhawa iko kusosoc ahayaan hawada calayhina hiyaabun min fidatin wadahabin wajohrin oo maro oo saaran korkoodi halin dahab johor ah fadarabtu ilayhina bacd lcaarifiin waa inkisaam la magacaaba ad kitaab t oo junayd waa kabaxay too kale oo munaasib ahaan isku keensaday marka wa fanadaftu ilayhina nadratan hal malaan saan dayaas ahay afartankii facuuqibtu waxaa la ciqaabay daymadii day ahaan arbaciina yawman afartan beri alikhaawi hay uma kushiftu bacda dalika bitamaniina xawraa fawqahuna fi lxusni waljamal haddana waxaa lii kashiy markaas kabacdi masin tooba keen kabacdi deetan xurulcayn oo kuwii hore ka wanaag badan ka jamaal badan waqiila lii waaa undur ilayhina aidhaya usaala imtixaamya fasajadtu waa sujuudiyaas dhahay wakamadtu caynaya lamada indha isqabtiyaas dhahay sujuudka anoo ku jiro qultu waxaan dhahayaa soo ilaahiis lakooda acuudu bika mima siwaak wixii adiga kaasoo magan geli oo kaasoo heriya maganka aan kaa magan galaa laa xaajata lii bi hada ani xaaja umalay tan dan umalay walam azal atadaracu maka zuulin aan utadarucaayo xataa sarafahuna canii ilaas iga iilo xagey ilaa xagey aska iilo as iga dhagaajiyo macnaha khatar waa walafidno wa marka hataa dadka khilwada galaayo baabasnau sheekey waxyaalaha oo nafsida jeceshahan waa latusaalay naago qurax badan waxaa taada iga lagu imtixaamaa isaga waaa alaa nafsadiisi inaa waa ubakaal rawaa reebi lahay no waxyaala oo qafka cabsi gelihaayane dugaag waxyaalaas ba aweesyaal aloo keenaa wa saa n haldigiisi siduu adkey ahaana loo keenaa ninki oo wax oo khayr rawen waxyaalahaas ilaa isha isku raaraacaya waxyaalaha oo nafsa duuran waxyaalaha kalena waa kusoo orda dad badan oo hil galeen waa musena soo ordeenaa jira waxyaalahaas iskusa waa liscimtixamaan il maaha musan saas tahay marka nadarada waxay sharci yani nadarada dheel maaha walow sheega mubaaxa eman ulida waa ka dhowrsadaan taymada lu dheere hayo maxaa yeelay qur-aanka ba horta naaga ajnabida horta oo isha luu raacayo xaaraam waaye waxaa ilahay jiri waay in asamca walbasara walfuaada kul ulaaika kaana canhu mas-uula waali su-aala yani inaada wii kubayli waxaa kuli waa wula xisaabtamaayo maalinta khiyaamo wixii dhagahaada kumaqashi wixii qalbigaada ad ad ad kufikirtid kuli wa waa wula xisaabtamaa haddana ilaahayna meel asla yaclamu kaainat alacyuni wamaa tukfi suduur intaan ishakeeda khiyaanada oo khiyaanayso oo indhaha si oo takharsoodi ay kutageyso oo waxyaalaha shahawaadka kareebo naagaha xagooda yani ilaahay waa yahay marka aakhira loo xisaabtama waxyaas ah, waxweyn kaaguha ah. hadda ninkaani fir yani hal mar dayma o yartaan oo os ukasdin waanin weli as a maogtahay ayaa afartan beri loo xisaabaayo ah, waxyaalihii kashfigiisa wati dhan laga jooji baab suufiba waaa mahli yani mar oo nabiga aragtidiisa sheeg waxaa nabiga aragtidiisan sheegtay asdha kalamaad kan oo oo nabiga aragtidiisan mar an sheegtay asdhahay farta dariyaa lagu tijaabin kaas ah. baa loo soo celiyo dadna waxay leeyahay mm, riwaayo kale waxaa sheega baabsukus oo qaabadas aka ah jiri marka maalin waa dhaay eeshaka daaya dhaay marka dadkii sagaal iyo saddex dadkii jamaacada ku dhageen wa sheega maxaa wa saana jiras ay kacbadaha iswada lagu bedelay idiya isku sheegay marka idana riwaaya saas ahaa jirta iyada oo leeyso idana waa laga joojiy kitaabyaas istigfaar badan waxas in la soo celiyay marka awlida waa waxaa oo la imtixaamayo waa mafaham waxaa hadda qur-aanka waxaa shahwaad kalima waxyaalaha addunyada hataa daraa oo fasiica waxyaalaha qiimaale daimada lagu dheedheeraya hataa ilamaskageeda maskilena ilahay qur'aanka waa ku waa nabi waa loo waa waa loo wareey walaa tamudana caynayka isha taagna la ilaa matacna bihi azwaajan zahrat alxayaati dunya oo addunya birbirkeedaya isha ku dheereyna aliftan ki waxaan uyeelnay allah ina dadka fidneyno risku rabiga khayr waabka rabiga riskigiisa khayr on waabka janada loo wadaa an khayr on waxyaalaas kaarinaahay waxyaalaha oo nadarada oo axaadiis badan oo nadarada naaga oo aad heerdaarihay kuyimida jiraa waxaa kamid ah imaam axmed iyo tabarani xadiis laga wariyay waxawaay ma min muslimin nin muslim ma ahaanin munaasabada oo khisadaan oo ninkaan oo ku badan ku dhacda nadaradaas dhacd ahaan wixii oo xadiidka sharciga kuyimid aan rabaa ina wax bushaay ma min muslimin waxaa kamid a xadiidka ma min muslimin ma ahaani yanduru ilaa imraatin awala ramha fiirada hore oo osdayaayo naagta uma yagudu basroninka marka marmar waa lagu soo keliya hata khusuusa waktiga hadda la joogo meel kastay joogaan haddana iyo mutabarijaad waay awradooda fiinaat maqoodi banaanka waa khusuusan meelahaan banaanyaanti tegeysta ama waa kusoo keliyaayaan ishaa ku dhacaayo wa taasi dambi maaha oo oo hore adig ukasti laakin haddana oo haddana oo ninkii saaska dhacdaas dhahay subanaa daymada hore oo naag dayo oo haddana bas ishiis kasoo laabaas dhahay ilaa axdat allahu lahu tacaala ilahay ninkaas waxaa soo darihaa asiha cibaada oo yajidu xalaawataha fi qalbi oo macaanteed macaanteeda cibaadadaas qalbigiis aska aska dareemaayo as ilahay asihaa cibaadaas siihaa marka daymada aad isha lo loo celiya loo kususo waxyaalaha xaar xaaraamka eh marka ladad taaca ilaahay ah, ninkaas ku awaal mari ha haddana bayaqi waxaa sir soo fisiraya hadidka inama araada an yaqa basaru caleyha min gayri qasdin si hore maana hadii ukasadi taas dambi waay hadi lo ukasina ishaadistay dhacda sola ninkaasati waay ninka oo loo bishaariho inaa oo cibaada oo ismacaansaha salaada istukaa waa macaansaha mkisaliya is akriya waa macaansaha taas naftigeeda eh, darajo weyn waayo oo wilaayada kamida ilaah nafsiyo waxaana gaara naftada waxyaalahaas laga celiyaarada waa oo markiis arko so ukasdin adad ah, ishiis kasoo leexya ah, waracnimo ahaan hadid kalena waxaa ku yimid nabrar waxawaaya siri subanaan sal ly salama falaar oo sumaysan waayo oo ibliis eh, falaar ninkiis kamid eh ninkii oo nadrada ka tago as dhahay annadratu sahmu masmumu min sihaabi ibliis man taraka ah, ninkii ka tago nadrada min makaafati aniga cabsigay ahaan abdaltuhu imaana ilahay imaanan uu bedelaa xadiid oo xadiid khusfi waa xadiidkan abdaltuhu imaanana uu bedelaa oo yajidu ka helaayo xalaawatu aska dareemaayo macaanteeda bi qalbii aska dareemaayo inkii oday maraas dhan ka tago saas waaye marka bidaayat lhidaaya imaam gazali waxaa isku leeyaha isha waxaa alo alagu uumi adiga inaad mugdiga aad ku hanuunsatid oo xaajaadkaadi ad ku kaalmaysatid marki xaaja leydid ad sugsatid oo ilaahay cajaaib malakuuti ardiga iyo samaawaadka cajaaibteeda xidigaha bisha xidigaha cawadi marki oo banaanka ay yaaliin ad fiifirisid alwuuumi ishaasi eh, ood ku cibro qaadisid marka oo waxyaalaha oo aayada oo fiigeeda ku jiro ad ku cibro qaaditid marka waxaa lagaa rabaa inaad ilaalisid sita walxaanood naag oo maxramkaadi ahayn inaad ad adaydid inaad ka ilaalistaa lagaa rabaa inshaa suura oo oo fiican kasi oo oo nafsada shahwa geliyeysa inaad ad ad ku fiirinin amase nin muslim dil daraawle inaad ku dayin waxaasna inaad la rabaa amase ceeb oo muslim inaad kufiri inaad kadhowrtidaa lagaa rabaa isha naftarkeedi alhaas waxa arka sheegay bidaayat lhidaaya alxikaayat alkamisa an sheekh cabdulwaxid bin zayd waxaa laga wariyay ninkani tarjumadiis waa jiri hadii helo waan sheegi doonaa cabdulwaxid bin zayd waxaa laga wariyey olil waaweyn asku jiraa qaala waxaasdahay asaabadnii cilatun cilaa ay u dhacday jiro fi saakii lugteeda fakuntu atacaamalu caleyha lisalaad salaada kashi darteeda lugtii iyo jirneyda isku qaadaay asdahay aan culeyskii culeyskii dhan aha koreys lugtaas idoo jiran aa salaada aan ku tukaayo waayo marka markii adiga oo saa joogtidne oo luga meelaas xanuunay wa xanuunay leedahay waa kusabri usiga xanuunka waqumtu calayha min allail cawdi inaan kumiyaas e astahay lugtaas idoo jiran aan kujoogsadyaas tahay faajabtu wajgacan marka eh, waxaa aan wajac oo ziyaada aan isku arki astahay waa ku dhibtoodiyaas dhahay xanuunkeedii fajalastu waa fadhiisti tuma lafast izaariyan isku duuduubiyaas dhahay osguntigay fi mixraabi mixraabkay wawadactu rasi caleyhi barkii camalaan ka dhigti waayo macnaha madaxaan saarti wanimtu waa hurdi fabaynama ana kadalika anoo saas ahay idan anaa bijaariyatin waxaan la kulmiyaas dhahay jaariya oo tufuuq duma oo waxyaalaha waxyaalaha gacanta lagu oo la qurxiy oo jamaalkeeda xus wanaageeda iyo jamaalkeeda ka korna daheyso aan la kulmiyaas tahay jaariya oo saas gabal oo aad u jamaal badan waayo macnaha saas le waaye takturu bayna jawaarin muzayanaatin naayo oo ziina dhan wataan iyo kusocheyso takturu ahayo socodka oo shuqulgaadiga ama gacnaha saan la dhahayna ida saas usocheyso waxayna kudhex jirtaa gabdhayaal kale oo badan oo iyagana zina wataan oo qurax oo la qorxiyay xataa waqaftu calaya waqafat calaya yartii oo soceheesi oo u jamaalka badneed aisa ah jogsati wahuna kalfa iyagana gadaasheeday joogaan faqaalat waxay tiri libacdihina qaaka kala tiri irfacnahu usoo horduwe wa soo qaada ay tiri walaa tuukidnu ana kicinina soo qaada faakbalna naxwi agtiya ihimidin faxtamaladni way faxtamalnani faxtamalani waa isoo humbaarayna e dhahay ana andur ilayna waa fi wa fi manaami hudadeyaan ku jiraa uma qaalat ligayrihin haddana min aljawaali gabdihii kala utiri allati macaah ida la joogeen ifrishna lahu ugogla wamahidna lahu ugogla wawadina lahu yani sidno barki usuubiya bugoodil ukeena qaala wacasna sayidi cabdilwahid fafarashna waa waa igogleen hataa taxta taxtiisa bacashaa tadawa oo waxyaal oo goodil camal ee marata ko gobolyaal oo tadawa ahay iduglayna tahay oo jiljilaac lam ara lahuna fi dunya mitl oo mitlkeeda addunyada aan ku arkin oo odacna tactarazi mutaka madaxii hoostiis aan barkado ay keeneen kudra oo cagaana xisaan oo wanaagsan uma qaalat lilaati xamalani kuwii soo xambaaranay u tiri gabartii waaya ijcalnahu cala lfiraash saara haweydan laa tahidnahu asoo kicinina tartiib u saaraa qaala fajacala fajcalatani calaa tilka firaash ay saareen gogoshaas waana anduru ilayha anigoo fiilihaayo wama ta'muruhuna bihi wixii amraysan aan oo fiilihayo min shani oo shanigeya xaggiisa uma qaalat axfafnahu bireyxaan fadhiya reyxaan fadhiya faataa biyasamiinin aloola yimid yaasamin faafifna bi lfursh furshti lu lu lu fidiyey aluu koowaaway uma qaamad waa soo kacday fawadacat yadaha calaa mawdic lcila bukiya starti alati kunta ajidu fi starti xanuunkii aan ka helay lugahe xanuunkaas korkiisi ay gacanteedii saartay famasaxa dalika almakaan biyadiha makaankaas makaankaas gacanteedii kumasaxday uma qaalat waxay tiri qum shafaaka allahu ilaa salaatika gayra madruurin ilaah ku shaafiye ukac salaadaadi adigoo dhib qabin qum kac shafaaka allahu ilaah ku shaafiye ilaa salaatika ukac ayra madruubi adoo dhib qabin fastayqadtu waa soo kacay sheekh abd cabdilwaahid wallahi aan ku dhaartay kaanii kad nashitu min aqaal nin dabar laga fur oo oo dabarnaayo oo xeernaayo oo xerig laga furay camal geel oo dabar oo oo geelka ala dabra mutamaan so oo laga furay camal aan nishaad aan nishaano nishaad qawas oo baa oo dabar laga fur oo nin xeernaayo oo xerig laga furay camal aan kula toon naqdi soo kacay famastakaytu tilka alcayla bacda laylati tilka awadaas kabacdi jiradaas ma sheeganin walaa dahaba min qalbi qalbigeyna maka zuulin xalaawatu mandakihaa dhawaaqeedi macaantiis qalbigey maka zuulin biqoolihaa ay ku dhawaaqda koolkeedi hum shafaaka allahu ilaa salaatika gayra madruurin ay tiri ilaah ku shaafiya salaadaada ukac adoo dhib qawin ay tiri as dhahay macaantiis qalbigey maka bixeynin as dhahay alxikaayat sadis hadan can cabdilwaxid eedan radia allahu tacaala canhu qaala waxaas dhaha nimtu can wirdii laylatan cawado aan wardigey ka seexday fa idan ana bijaariyatin gabaraan la kulmiyaas dhaha lam ara axsana minhaa wajan oo wiji oo kafarxoon iyada oo kafka wiji farxoon weligey ma arkinaas dhaha caleyha siyaabun xariirun kudrun waxaa korkeeda isaanahay dhar oo xariir oo cagaaran fi rijleyhaani naclaani lama lamadeeda lubne lama ka waa ku jira yusabihaani oo tasbiixsahan wazamamaanin yuqadisaani kawa makaarka oo kor dawoolan lamadaas idan yuqadisaani oo ilaahay khadisaayaan makaarka oo kor oo makaar oo dheer waayn oo kawa korkiismiya saas oo mala oo oo saaran waya taqul waxay dhehaysaa yabna zaid akiyaad gabartiyaad dhehaysaa zaid yabna zaid jida fi alabii jiriskeyga ku dadaal fa inii aniga fi alabika anigana adaan ku jirihooya xurul cayn waana uma jaal jacala taqulu waxay gudogashi ay dheheyso man yashtarini yahay iibtahaa waman yakun sakani ninki dagaay yaa naqahaa ya'manu fi ribxihi min algaman igabni oo ribixiisi as uu nabad galaayo a uu nabad galaa ribixiisi kado kadis oo wax isku kadiyo oo isku khiyaanaya oo kanabadgelaayo ribixiis beeca isku khiyaana kanabadgelaayo ribixiis yaa waaye ninkana kadoono qaala waxaas dhahay faqultu waxaan dhahay ya jaariya mata manuka maaa meea maaa meekaad jooheysaa meekaa lagu iibsaa samankaadi meeka waaye faanshacad taqul waxay tiri maxabat ullahi waay waxaa lagu iibsaa ay tiri ilahay maxabadiis uma daacatuhu wa lagu iibsaa yaqulu fikrin ilahay cajaaib malkuudkiisi lafifikro oo lu dheerayo e fikirkiisi shacb bilxusni oo lu dheehayo e fikirkaasoo lu dheehayo e tiiraayo lu dheehayo kaasaa aniga tamankeey eh ki ilaahay jacal oo daacadiisi oo markasta oo daa'imaayo oo oo malkuudka samaawaat tafakuraayo ninkaasaa ileh waay manaa xaq uleh ninkaasaa ahal eh inaas anig aan naakis janada aan ku noqdo faqultu waxaan dhahay kan samankile waaya maxabada ilaahay daacada iyo duululfikriga haddana waxaan dhahay liman anta ya jaariya yaa ku leh qaalad waxay tiri limalikin nin malik oo laa yarudu lii hamanan thaman oo iu soo naqeynin thaman thaman soo naqeynin min khaatibin ninki isoo jabsada xaggiisi oo oo ka naqeynin ninki thamanka wiis diiwaba wa waa karaali naqaale kad ataahu khaatibkaasoo kas kasoo jabsad oo kad ataahu bithaman thamankii ulahimid oo thamanka ku naqeynin inkaasa mano xululciin haytahaya tilmaamti qaala faintaba cabdilwaxid waa soo kacay waaalaa calaa nafsihi nafsadiisa waxaa isku dhaartay an laa yanaama leyla cawadi inaan suhurdin wakana min aljamaaca kamid ahaay aladina saluu subxa oo subaxii kutukadi jireen biwuduuci lcishaayi weysadii oo cishihii ay weyse qaateen arbaciina sanatan daskii kusoo dugteen afartan sano oo min asalafi asaalixi radia allahu tacaala canhum wanafacanaa bihim awaamidana biamdaadihim wanafaxnaa binafaxaatihim hususan sayidi cabdilwahid sheekh cabdilwahid bin zayd nafaxaatiis ilaana siiyo insha allah karaamadiis ilaana siiyo insha allah cibaadadiis oo kale ilaana siiyo anwaadkiis ilaana siiyo alxikaayat eh, الsaabica ruwiya waxaa la e wariya ana sheekh mudahirn asacdi asacdi sheekh mudahir الsacdi radia allahu tacaala canhu baka waa oy shawqan ila llahi ilow ilaahay asu ilowsi yahay darteedi asu sitiina sana s lixdan sano oy nasku jiri sheekh mudahir asacdi fara'aa fi lmanaami manaamkii waa isku arki kaanahu bijanbi nahrin isagoo wawi dhinaciisa joogo yajri bilmiski lasfari oo kudureersahayo miski oo carfaayo kudureersahayo dhinaciisa soo joogo oo kale as afjoogo oo kale as yahay as arkay manaamka xaafataah wabiga lamadiisi jiin lamadiisi dhinac shajaru lulu as yahay geed oo luul iyo wakudbaan dahab dahab oo loox eh as yahay waidan bijawaarin muzayinaatin haddana waxaas la kulmay gabdho oo lazi oo la ziineeyo qulna bisootin waaxidin hal sood ku dhahaayaan waxay dhahayaan subxaana almusabix bikulli lisaan subxaanahu hal mara isku dhahaayaan subxaana almawjuudi bikulli makaan subxaanahu subxaana addaa'imi fi kuli lazmaan subxaanahu saasay dhahayaan subxaana waxaa ka xumxumaan ka nazaha المسبح المسبح aligi lagu tasbiixsahay bikuli lisani lagu tasbiixsahay ahumaankanazhan subxaanahu sa humaankanazhan subxaana almawjuudi aligi jiro ahumaankanazahan oo mawjuud ah bikuli makaani meel kasto subxaanahu sa humaankanazhan subxaana daa'imi fi kuli lazmaan zamayaalka dhan aligi daa'imka ahay oo xay baaqi ahaaya ahumaankanazahan subxaanahu sa humaankanazhan qaalo waxaas dhahay sheekh mutahir faqultu man antuna yaatihiin faqulna waxay dhaheen khalqun min khalqi raxmaan halka oo ilaahay raxma aha khalqigiisa kamid ahaanahay subxaanahu nasanaaye faqul faqultu waxaas dhahay ma tasnacna haahunaa mea maxaa kasu beesin faqulna waxay dhaheen barana ilaahu nnaasi rabu muhammadin liqawmin cala alaqdaami bilayli quwam quwam يناجون رب العالمين إلهه فتسريهم أم الغام والناس نوم waxay dhaheen barana waana uumay ilaahu naasi dadka ilaahoodii rabu muxamedin muxamed rabbigiisi ahaa ana oomi liqoominaas noo uumay oo qoomkaasoo kuwamun joogaan cala alaqdaami ku joogaan lugahooda bilail cawdi dhan salaad bay ku joogaayaan dadkaasa ilaahay noo uuni ay dhaheen hadda daruurati shicr laman liqawmin quwamun quwam quwamin as aalaay shicirka darteeda loo gudaa yunaajuna waxay la koodaayaan qoomkaasoo anoola uuni oo yunaajuna la koodaayaan rab alcaalamiina makluuqa rabbigoodi ilaahum ilaahoodi ahaay la koodaayaan la uumay fatasri umuum lqoomi dadkaas soo sheegay murugtoodi waa zuuleysaa wannaasu naxaaluwamun ay hurdaayaan umuumtoodi waa zuuleeyey maxaa rabbigoodii cibaadadiisa ay mahansha macaansahaayaan rabbigoodi ay weheshahayaan taasaa marka umuum dhan iyaga ma arkaayaan wallahu aclam